kol wacan saaxiibayaal kuso dhawaada barnaamijka ciyaaraha doorka yenan ismaqal wanaagsan saaxiibada meel kasta aad joogtaan arbaco weeyaan waana labaatanka bisha februaayo sanada ah, saaxiibada barnaamijka ciyaarada waxaynu ku eegi doonaa tartanka degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir kulamadii la ciyaaray iyo kulamada jira iyadoona wadajir iyo weliba eh, howlwadaag ay wada ciyaari doonaan sidoo kale waxaynu eegi doonaa waxaa wada ciyaari doonaa eh, hodan iyo weliba xamarweyne kulamadii shalay daniil oo raaxaysatay aynu eegi doonaa iyo weliba kulamadii kala dhacay wararka adduunka haddiinu eegnana waxaynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta real madrid ayaa shan gooli laba ku garaacday kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo liverpool iyo markaa jooga garoonka anfield stadium waa la ceebaystay oo lagu raaxaystay kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo liverpool haddaba yurdin colob muxuu ka yidhi sidoo kale carlo angeloti muxuu ka yidhi ciyaartooyda kooxda kubadda cagta real madridna sanadkan waxay aaminsan yihiin inkii shan iyo tobanaad jamins liga sanadkan ay ku guulaysan karayaan ciyaaraha jira kooxda kubada cagta mancity waxay la ciyaari doontaa kooxda kubada cagta arbi libzig inter milanna way ciyaari doontaa nabolitaankiina halay way raaxaysteen soo dhawaada barnaamijka ciyaaraha doorkeena waayahay saaxiibada haddii aynu eegnana tartanka degmooyinka deegaanada gobolka banaadir waxaa jira kulamo xiise badan injineer dirisow stadium wadajir iyo weliba horwadaag ayaa markaa kulankoood ku wada ciyaari doona waa kulan xiise badan iyadoona markaynu eegno degmada wadajir ay tahay degmaad khatar badan sidoo kale horwadaag waa waxay ka mid yihiin kuwa sanadka loo saadaalin karayo inay ku guuleysan karayaan tartanka degmooyinka marka waxaynu ognahay in shalay eh, degmada xamar janjab lagu raaxaystay oo dayniileh ayaa saddex gooli waxba ku garaacday tartanka kubadda cagta degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir iyo degmada balcad marka iyadoona aynu ognahay sanadkan tartanka degmooyinka inay yihiin kuwa u xiiso badan haddaba haddii aynu eegno iminkan wareega guruubyada ayaa la maraya iyadoona iminkanba la saadaalinayo in daniel oo kale haddii labada kulan soo socda ugu yaraan afar dhibcood ama saddex ay qaataan in markaa wareega guruubyada ay markaa kasoo gudbi karayaan marka waa kaa iyadoona godhow aynu eegi doono falaqeyn ku saabsan kulmadii la ciyaaray weliba kulamada ee la ciyaarayo markaynu eegno dhanka kalena haddiynu eegno kooxda madrid ayaa ah, waxa ay yihiin kuwo aad loo hadalhayo xalay kooxda kubadda cagta liverpool ayay shan gool iyo laba ku garaaceen iyagoo weliba jooga garoonka anfield stadium marka liverpool xaalada ayaa lagu sii xumeeyey iyadoona liverpool sanadkan ba ka jajabneedba markii la eego horyaalkii waxay dabcan kuwa sanadkan aysan ku guuleysan karaynin oo dhibco badan ay ka horeysa hogaamiyaasha ee horyaalka brimier leaga kooxda kubadda cagta the ganaris sidoo kale markaynu eegno tartamadii sida karaokaabka oo kaleeto laga reebay haddana liverpool waxay tahayba kuwo dabcan wareega koowaadba lagu kala baxayba marka haddii xaaladda sidan si noqotona waxaa weyaan xaaladdu isbedeli doonta liverpool waxaa leeyahay taariikhda maysan dhicin in kooxda kubadda cagta liverpool shan gool iyo labo lagu garaaco dabcan markii aanu eegno iyadoona aynu ognahay kooxda kubadda cagta ee liverpool xalay markaa la leeyahay qaladad badan ayay sameeyeen sida golaha ee sidoo kale difaacyada ayaa aad iyo loo aaneynaya iyadoona marangeyska xalay taariikh ay sameeyeen waxay noqdeen kooxdii ugu horeysay tartanka james leaga shan gool iyo ku garaacda finicia ayaa xalay laba gool dhaliyey sidoo kaleeto ninka layihahdo krim bizem ayaa laba gool dhaliyay sidoo kale fini ayaa xalay loo doortay ciyaaryahaanka ugu wanaagsan tartankan markii la eego james leaga kulankii xalay marka tobaraha kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo real madrid carlo ancelotti waxa uu shaaca ka qaaday in kooxda kubadda cagta liverpool tahay koox weyn marka wax badan way samayn karayaan lakiin mar waliba wuxuu leeyahay inagu waxaynu samayn doonaa inaan dadaalno aynu sii wadanno marka hadda waxaaba la saadaalinayaaba in lugta koowaadba ay kooxda kubadda agtid madrid wareega sidii dhammaadkaba ay la galeen maadaama xalay eh, shan gool iyo labo lagu garaacay sidoo kaleeto yordan eh, colob wuxuu leeyahay run wax badan ayaa isbedelay eh, xalay markii aynu eegno ciyaartooyda way dahlanayeen ayuu leeyahay sidoo kale waxaa ka muuqday qadalad badan marka xalay darwin nunis ayaa gool kuwaad bilaabay kadibna maxamed saalax ayaa afariy toban markii maraysaba ciyaarta laba gool iyo waxba ka dhigay oo qaybta hore ciyaarta Eh, real madrid waxay ahaayeenba kuwa markaa la boobsiin gaaray oo hadiiba daqiiq laba gool lagule xaaladu waa isbedeli lahayd marka kadib finishia chia ayaa daqiiqo ciyaarta hal gool iyo laba ka dhigay kadib fini ayaa labalaba ka dhigay kadib milataw qaybta hore ciyaarta dhammaatay qaybta dambe daqiiqo ee ciyaarta ka dhigay saddex gooli hal kadib kidin bizema ayaa konton shan daqiiqo ka dhigay midkii afaraad oo afar iyo labo ugu dambeetayna krim ayaa eh, dabcan shan gool in laba ka dhigay markaa kooxda kubadda cagta liverpool xaaladda aad iyo aad ay ugu jaban tahay iyadoona kooxda kubadda cagta liverpool aynu ognahay in xilli ciyaareedkan guuldarooyin waaweyn ay markaa ay la kulmeen waxaynu ognahay ti napoli sidoo kaleeto in kooxda kubadda cagta brighton ay garaacday oo afar gool iyo waxba ku garaacday markii la eego marka sidoo kaleeto markaynu eegno ciyaaryahanka darwi nunis ayaa xalay taariikh sameeyey inkastoo kooxiis laga badi laakiin oo wanaagsan yahay labadii kun ugu dambeysay shabaqa ayuu soo taabanayay xalay waxa uu dhaliyay goolka ugu dhaqsiyaha badnaa liverpool ee ka dhalisa james leaga iyagoo markaasi jooga garoonkooda anfield stadium saalax xalayna hordhiisii rikoor ayuu sameeyey oo markaynu eegno waxa uu noqday xidigii eh, taariikhda eh, labaad ka sameeyey isagoo markaa afrika kasoo jeeda inuu eh, afartan iyo afar gool dhaliyo wuxuuna rikoorkaasiga jebiyey ninka layihahdo didi drogba haligii hore ee kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo chelsea marka wax walba waa isku dhammaadeen leeyahay liverpool xaaladeedu wax badan ayaa ka qaldan qadkeeda dhexe fabino ilaa iyo ninka yihahdo henderson waxay yihiin kuwa aad u daalan wiilkii daada yaraa xalay meeshuu ku wareeray oo ninka yihahdo bajsetic sidoo kaleeto xalay alexander arnold waa laga oo fenisia jia ayaa laba gool ka dhaliyey oo inta badan labadan markaynu eegno fenisia jia weliba ninka yihahdo alexander arnold waa kuwa markaasi dabcan la dhehayy isqaban karayaan laakiin koley waynu arki doona koox kubadda cagta real madrid sanadkan laakiin waxaa leeyahay way ku guuleysan karayaan sababtay tahay sanadkii hore waxay ahaayeen kuwa khatar badan oo kambaagyo cajiib sameynaya isla sanadkanna waxay u muuqdaanba kuwo sanad ay ku guulaysan karaya jaamisliga xil ciyaareedka markaynu eegno waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha door k bal ciyaarihii dhacay iyo weliba kuwa ciyaarayo champions leaga sanadkan xasan maxamed xuseen ayaa ila falqeyna bal xasan soo dhow marka hore cabdirashiid runtii kooxda liverpool eh, waan ognahay in maalmihii ugu dambeeyey ay aad kaga jajabnayd runtii ilaa haddana wadadii ay ku socotaa kooxda real madrid markii la yidhaahdo jabiones ligaha ama uclka koobkaan waxaan ognahay inay aad iyo aad ugu firfircoon tahay oo ay tahay kooxda lambarwanka ugu horeysa amba lambarka ugu badan ee haysata koobkan marka real madrid iyadoo markii hore ku fiicnayd koobkan e, inta ugu badan waxaan ognahay inkastoo liligaha ay ka jaban tahay oo dhinacaas barcelona ay hadda ku fiican tahay laakiin jambisligaha markii la yimaado waa kooxda e, ugu horeysa aad bayna ugu xisaabtantaa runtii iyadoo real madrid ay tahay kooxda jambions liigaha haddana ay kusoo aada liverpool waxoogaa yar xaaladda ka jajaban tahay kulamadii ugu dambeeyey everton iyo newcastle ay ciyaartay liverpool dadku waxay aaminsanaayen in xoogaa yar ay dib u soo ceshatay qaab ciyaareedkeedii hore laakiin ma la filanayn rajaduna ma ahayn inta ugu badan markaad eegto xalay kooxda liverpool in laga adkaan karo ciyaarta intaysa soo gelin ka hor inta ugu badan dadka ciyaaraha aadkii aadka kaga faallooda waxay aaminsanaayeen in ciyaartaas in natiijo ciriiri ay ku dhammaan karto tusaale ahaan in barbardhac ay noqon karto amba kooxda liverpool ay ku badin karto natiijo aad u hooseysa eh, gool iyo waxboo kale haddii real madrid ay badanayso laba hal ay ku badin karto macnaha waxay ahayd farqi aad iyo aad iskugu dhow in ciyaartaasi lagu kala adkaan karo laakiin eh, sheekadaasoo dhan waxaa bedelay jawigii kooxda liverpool eh, muddo labaatan daqiiq ka yar ay laba gool ku heshay ciyaarta qaybtii hore amba labaatankii daqiiq ugu horreeyey kooxdu aad iyo aad ay u ciyaartay runtii oo aaday u fiicnayd laakiin uh, markii ciyaarta barbara ay noqoto wixii ka dambeeyey kooxda liverbool waxay noqotay koox isku dhexyaacsan runtii waxaa ka lumay miisaankii kooxda ayaa lumay qayb ciyaareedka dhan wuxuu noqday mid isbedel weyn ku yimi liverpoolna waxa ay heshay tabtii amba waxay ku soo laabatay tabtii eh, kooxdii oo aanan eh, tamar fiican haysan awood fiican lahayn ciyaaryahanadii oo lagu yaqaana inay barashar badan saaraan ciyaaryahanada oo kooxda cariiri badan la saaro weerarkeedii oo saamayn ku yeelatay ciyaaryahanada dhexda ciyaaraya oo isku xirkii ka lumay fabino sidii la rabay n ciyaaraynin eh, kii alcantaro ka maqan oo la aaminsana hadduu joogi lahaa in ciyaartaasi wax badan marka waxaa la waayey qof kubadda dhaqaanji kara oo hore u socodsiin kara Eh, fabini xali aadii kaga jirtay henderson oo dhan laftigiis inay da'da yara kusii socoto waxoogaa yar uu gabaayo isku dhexyaac badan oo ka muuqday dhanka difaaca laftigiisa gomis oo sidii la rabay aan xale u ciyaarin oo runtii aad ay kaga jiftay marka vandage wuu waayey qof um, kaalmeeya oo runtii kalsooni badan ay ka muuqato marka gomis xale way ka jiftay waxaan ognahay arnold sidii hore maahan oo um, garabkiisa waxaa saarnaa finishas jia oo ah aan aaminsannahay inuu yahay xidigaha ugu fiican dhanka garabka markii la yidhaahdo ee ugu wanaagsan dunida marka culaysyo badanoo isbiirsada ayaa liverpool helay dhammaantood biciyaareen markaa fiirso niyajab weyn ayaa ka muuqda kooxda waxaan isleeyahay waa mid ka mida ah asbaabaha uu colob eh, kooxda kaga tegi karo markaad u fiiriso inkastoo ilaa hadda la aaminsan yahay inay maamulka kooxdu ay jaanis fiican siinayaan oo colob lasii leeyahay kooxdu waxyaabo badan oo sanado badan ka maqnaa ayuu kooxdii eh, u suurtageliyey oo si fudud maku baxaayo mm. eh, iyadoo aan ognaa laftigeeda in ay kooxda ku adkaan karto inay macallin cusub oo fiican hesho marka wax badanay dhigaal ka dhigayaan liverpool maamulkeedu laakiin hadda siday ku socoto kooxdu aad bay xaaladda ugu xun tahay Eh, waxaan aaminsanahay in ciyaaryahanno yaraqarqiil loo heli karo oo dhihi karo ciyaaryahan xoogaa yar fiicana ka maqano eh, sidii la raba hadda ciyaaryahanada qaarkood uma soo laaban hadda aad kooxdu waxay ugu xiiseen ciyaaryahanka la yidhaahdo luis dias oo runtii kooxdu garab fiican uu ahaa oo waxaa la aaminsan haddii uu joogi lahaa inuu ugu yaraan xitaa soo dhaweyn karay finisher jaa soo dhaweyn karay oo kooxda markii iida lasoo weerar mm. iidana weerartay karti marka xal culeys badan haystay maxamed saalaxa ugu roroona qaladaadka ay galeen eh, labada gool hay isku bixi markii la fiiriyo oo kamba mm galay marka ani ahaan waxaan isleeyahay eh, eh, kaartu waa qaladku galay laftigiisa kooxda guuli aya heshay marka sidaas ayuu ku daboolma horta qaladku sameeyey oo goolla badan oo waxaa ka dabayimi kooxdii ayay ku harqisay liverpool laakiin liverpool ani ahaan waxaan isleeyahay eh, niyajab weyna ka muuqda kooxda mm. marka qof hadda ku dhiira kara mala in liverpool soo bixi marka dadka qaarkood xitaa waxay ku kaftay cabdirashiid waxaa laga yaabaaba inay ciyaartaas forfeed <laughs> eh, noqoto oo liverpool ay ku adkaatay inay xataa isbayn tagto marka ani ahaan waxaa isleeyahay liverpool xaaladda aad ay ugu xunta cabdirashiid mm. qaabkii lagu yaqiinay oo kooxdii ay u dhisnayn jirtay sanadihii ugu dambeeyey aad bay kooxdu aad kaga hoosaysaa mm mana la qiyaasi karo mar walbana kalsoonidii kooxda waa iluntay ciyaaryahanadii aad una jeebsan yihiin raacashadii horan ma jirto kooxda ebol awood fiicanay lahayd hmm. isku xir fiicanay lahayd weerar fiicanay lahayd marka dhinac walbay ka dhibaataysata hadda inta badan waxaa leeyahay kooxda kubadda cagta liverpool in xalay shan gooli laba lagu garaaxo garoonkooda anfield stadium lagu ciqaabo waxaa leey markii ugu horreysay taariikhda oo markaa jamsleague kulan ah in liverpool sidaa loo gumaysto ama lagu raaxaysto sidoo kaleeto ciyaaryahanka lahada darwin unis ayaa noqday ciyaaryaankii ugu horreeyey taarikhda dabcan gool dhaqsiya ka dhaliya isagoo ku sugan ama isagoo jooga garoonka amfil stadium sidoo kale maxamed saalax ali koor ayuu sameeyey kaasi oo ah in afartan gool uu markaasi dabcan dhaliyey dhanka james leaga waxaana rikoorkaasi uu ka jebiyey haliyegii hore kooxda kubadda cagtay jilson dradia drogba sidoo kaleeto ciyaaryahanka layidhaahdo fenicia jia ayaa isagana rikoor sameeyey kadib xali laba gool uu ku turtay fenicias ayaa xil ciyaareed qurux badan qaadanaya wiilkan aadka u khatarta badan xil ciyaareedkan waxaa leeyahay waxa uu kasii daran yahay xil ciyaareedkii hore ee kooxda kubadda cagta ee real madrid jamsligii markaasi qaaday eh, sidoo kaleeto ninka layrahdo fenicia ji ah xil ciyaareedkan markaynu eegno soddon iyo shan kulan uu saftay dhammaan eh, tartamada waxauu dhaliyay sideed gool waa siddeed toban gool ayuu dhaliyay sagaal gool waxaa weye james leagana toddoba gool uu dhaliyey waa toddoba kulan oo ciyaaray lix gool ayuu dhaliyay lix gool laba goolna uu caawiyey marka wax degaha ugu goolasha badan markii la eego ee james leaga xil ciyaareedka eh, sidoo kaleeto ninka layidhaahdo eh, fenicia chia waxa uu jecel yahay kooxda kubadda cagta liverpool ninkan waxaa leeyahay eh, tan iyo markuu ka horyo mid ugu yaraan shan gool ayuu iminkanba sii marayaa inuu ka dhaliya kooxda kubadda cagta liverpool sidoo kaleeto karim bizema waa nin kaleeto asagana aad u khatar badan xalay asagan laba gool ayuu ku turtay markii la eego karim bizema wuxuu aad iyo aad u jecel yahay yahay kooxaha horyaalka brmeleaga marka la eego ama haddii ahaan leed koxda kubadda cagta mancity kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo liverpool xataa chelsia aad iyaad ayuu uga helaa iyadoona aynu ognahay xil ciyaareedka hore kooxda kubadda cagta marengeyska ama real madrid in kooxaha chelsea sida kooxda kubadda cagta liverpool ilaa kooxda kubadda cagta mancity ay garaaceen ninka laihahdo karim bizama xil ciyaareedkan kulan uu ciyaaray gool goolna wuu caawiyey qodiisa xil ciyaareed qurux badan uu qaadanaya laakiin kooxda kubadda cagta liverpool aad iyo aad ay ugu ceebaysan tahay inay garaacdo dhacdo kooxda kubada cagta ee real madrid waxaa laleeyahay todobadii kun ugu dambeysay kooxda kubada cagta marengeyska ay markaa wada ciyaareen kooxda kubada cagta liverpool waxaa laleeyahay waa rikoorkii ugu liitay koox jaamisiliga ah in markaa eh, dabcan koox kale garaci weyso waxaan ognahay in eh, taariikhda markay ahayd eh, tobankii maaj eeaakii kulankii ka dhacay garoonka lagu magacaabo afil stadium xilligaasi ay ugu dambeysay in ay guul ka gaaraan kooxda cagta ee liverpool markaasna wareegi tobanka marka ayay ahayd oo markii laisku dardaro shan gooli waxba ayay wareegga lix iyo tobanka kaga reebeen kubadda cagta barangiska markaasina ninka la yidhahdo eh, tores ayaa gool ka dhaliyay kadib stephen jerard ayaa laba gool ka dhaliyay kadibna ciyaaryahaankii eh, la oran jiray ninka la yidhahdo dusena ayaa isagana siddeetan iyo ugu shubay marka waxaa laleeyahay waxaa ugu dambeysay tobankii maaji labada kun wixii ka dambeeyey kulamada koox kubadda cagta real madrid waa la garaacayay waxaan ognahay eh, finalkii dhacay kii mey markaasiyo kooxda kubadda cagta real madrid ay kaga qaaday saddex gool iyo hal marka karim bizeba oo markaa qaladaad uu sameeyey golhayihii kooxda kubadda cagta ee liverpool xilligaasi ah ninka layidhaahdo ee karias uu gool markaasi uu ka dafe oo ka qaatay kadib si diomani soo bareejiya kadibna gred bell uu mid ka mid ah marka dhebal ka dhaliyey marka dhacdooyinka liverpool weliba kooxda kubadda cagta real madrid aad aad u sidoo kale waxaynu xasuusanaa kulankii xiisaha badnaa ee dhex maray kaasi kuwatarfiinaala ah ahaa way koox kubadda cagta real madrid saddex gool iyo hal kaga badisa koox kubadda cagta liverpool oo kuwatarfiinaalahaasi koox kubadda cagta real madrid ay gebi ahaanba ee ka cirib tirtay koox kubadda cagta liverpool sidoo kale waxaynu xasuusnaa kulankii markii la eego labadakunkii finaalkii muhiimka ahaa waa xilciyaareedka hore weeyaan sideedlabaatanki mey labakulabaatanki markaasi finaalkii kooxda kubadda cagta real madrid ay kaga qaatay kooxda kubadda cagta liverpool marka fenisia jia ayaana markaasi goolka guusha ka dhaliyey marka markaa laisku soo duubo kooxda kubadda cagta liverpool way ku dhiban inay garaacdo macalinka kooxda cagta liverpool ninka la yidhaahdo yordan eh, colob weli wuxuu aaminsan yahay in kooxda kubadda cagta liverpool ay rajo leedahay wuxuu leeyahay runaantii waa macquul weeyaan inayna soo baxna inkastoo adeeg tahay laakiin tobabaraha kooxda kubadda cagta real madrid ninka la yidhaahdo carlo ancelotti wuxuu aaminsan yahay in kooxda kubadda cagta real madrid sanadkan ay tahay sanad kaleeto oo cajiiba marka wuxuu leeyahay markaynu aragnay qaybta hore ciyaarta ama ciyaarta oo laba gool koox kubadda cagta eh, liverpool noogu yeelatay wuxuu leeyahay waxaan soo xasuusnay ama xasuusteedii waxay dib ugu laabtay kulankii mancity ee kambaga cajiibka ahaa marka madrid inta badan kambag waa lagu yaqaanaa iyadoona markaasi dabcan leeyahay eh, tobabara carlo ancelotti sanadkan ujeedadiisa xataa waxay noqon karaysaa james liga markaynu egno labada tababare sidoo kale rajada kooxda kubadda cagta liverpool kaga soo bixi karaysa wareegga lix iyo tobanka ognahay kooxda kubadda cagta liverpool labada kun iyo sagaal oo ay dabcan james leagii kooxda kubadda cagta barcelona ay kambaa ku sameeyeen inkastoo markaa garoonkooda ku dambeeyey anfield stadio laakiin hadda maadaama saddex gooli waxba ay tahay shan gooli labo markii la eego saddex gooli waxba ay ciyaarta noqon doontaa garoonka bernabu stadio maxay ku samayn karayaan kooxda kubadda cagta liverpool xataa haddii u soo laabtaan xidigooda muhiimka sida luis dias iyo weliba ciyaartooyda sida tiagalan kantar oo kale xasan cabdirashiid runtii waa arin markaad eegto farqi ahaan aad u kala duwan tusaale ahaan hadda liverpool sidai sagaal tobankii ahayd iyo hadda waa aad u kala duwan tahay runtii kooxdana waxaa ka muuqda daal badanaa ka muuqda liverpool ani ahaan aragtideeda waxaa isleeyahay siday dib ugu soo laabato aaday u adag tahay natiijadii barcelona iyo tan haddana farqi weyna u dhexeeya xilligaas waxaa aad loo daawaday liverpool oo carcar ah liverpool oo aad ugu hanweyn koobka champions ligaha hadda laakiin kooxda dhibaato weyn teeda kale waa kusi jirtaa sagaal iyo tobankii horyaalkan aaday u fiicnayd kooxda kaalmo fiicanay joogtay eh, rajo fiicanay lahayd ciyaarhanad aaday isku haysteen kooxda koox dhisan oo waxay ahayd dagaalan ku jirta hadda laakiin kooxda waxay noqotaba koox iska dhexdhexaada eh, sidii hore aaday kaga soo dhacay digri ahaan marka eh, digriiy wareegtaba islamarkii kooxdii waa dhulka timid marka ani ahaan waxaa isleeyahay liverpool xaalad adag ku jirta ciyaaryahan qaarkooda ka dhaawacan haddii ay usoo laabtaan xitaa kooxda waxay rabtaa mar kale in niyaddeeda aad loo dhiso eh, cadaadis kaysta macalinka eh, kooxdoo dhan ba ku fiicnayn oo la dhihi karin xitaa dhinacaasi hadda ku wanaagsan tahay haddii liila hataa jaabiyanka xoogaa way ka liidata horyaalkii aad ugu fiican tahay labadiiba kooxdu ma hayso marka ani ahaan waxaa isleeyahay kooxdoo sanadkan dhibaato weyn ku jirta xaaladeedana adag tahay real madrid waan ognahay inay tahay hooyada jabins liigaha gurigeeda loo tagayo barnabul la mm. tagaayo anfiil wuxuu ka samaysan aan la ogyahay xalay marka way adag tahan isle ani ahaan aragtideeda in liverpool ay comeback samayso laakiin ciyaaraha waa wax caadiya oo dhici karaa in natiijo si aad u qaadatay inay si kale isku bedasho waana sida la yidhaahdo koobadana u samaysan tahay inay cad iyo madow tahay marka wax walbo isbedel imaan karaan oo liverpool laga yaaba afar gol iyo waxba inay iskaga adkaato laakiin real madrid aan ogeyn oo anfield sidaas ku samaysay in barnabu haddana loo tago marka natiijadiisi kaxuna la filan karaaba haddii xaalad sidan kusoo laabato sababta shan iyo toban bisha maarso mm. hadda hadda imaanaysaa ciyaaryahanada qaarkooda laga yaabaa inay markaasi kasii maqnaadaan qaarkood inay usoo laabtaan iyagoo dhaawac isla markii kasoo laabtaan laga yaaba aysan fit ahayn mm. marka eh, liverpool mm. inkastoo wakti kooban ay haysato waxaa muhiima ah marka ugu horeysa in ay liferbooshii hore mm. inay ciyaarada soo ceshaysto laakiin sida hadda ay ku socoto shan iyo tobanka bisha maars la gaaro mm. wax rajaa ayay ma muuqato oo liverpool ay dib ugu soo laaban karto aad waayahay eh, isla kulamadii xalay la ciyaaray haddaynu si eegno koox kubadda cagta naaboli ayaa laga yaaban yahay xil ciyaareedkan waxaa laleeyahay markii toddoba kulan oo ciyaareen keliya hal gool ayaa laga dheliyey waa kooxda difaaceeda aad iyaad u khatar badan yahay xil ciyaareedkan dhanka jamis liiga xalay wareegga lix iyo tobanka waxay garaaceen kooxda kubadda cagta ee interlacte frankfort oo markaa garoonkooda ayay markaa ku garaaceen marka eh, nabolina waxaa le sanad qurux badan ayay qaadaneen sanadkan kooxaa talyaaniga waxaa moodaa inay khatar badan yihiin ac milan oo kale waa badisay sidoo kale napoli oo kale oo kale inter milan boortay la ciyaaraysaa xasan kooxaha talyaaniga oo kale markaynu eegno sanadkan jamsiniga maxay ka qaban karayaan napoli oo kale esemhen waa nin aad u khatar badan xilli ciyaareed qurux badan ayuu qaadanayaa sidoo kale waxaa aad yaad loomaanaya ciyaaryahanka yirahdo eh, waa qarafisqiliya oo isagana xalay eh, mid ka mid a goolashu caawiyey ninka yirahdo osemhenna xilli ciyaareed qurux badan ayuu qaadanaya waa ninka hogaaminaya gool alinta horyaalkaas sare talyaaniga waa ninka doonaya inuu noqdo sanadkan ninkii ugu horeeyay taariikhda nin afrikaana ama nin soo jeeda qaaradda afrika inuu ku guuleysto koobta gooldhalinta talyaaniga xilli ciyaareedkan markii uu ciyaaray kulan labaatan gool ayuu dhaliyay ninkii lalado samhan eh, saddex goolna waa caawiyo marka ninkan waa caadiya marka sanadkan kooxda naaboli iyo weliba ah macalinka ah eh, ee ninka la yihahdo lisianis beleti sanadkan jaamsiliga waxda ruma ka samayn karayaan waxaynu ognahay naaboli in garoonkooda eh, maradona stadium xilli ciyaareedkan ay ku garaacaan kooxa kubadda cagta liverpool marka sanadkan naabulitaanka bal ka waran xataa horyaalka ay hogaaminayaan waxaa leey sanadkan boqolkiiba sagaashan sagaal lagu guulaysan karayan xataa horyaalka iskudaytada talyaaniga noo qaadan karayaan napoli waa sanadkeeda taas dood badan kama taagna runtii eh, eh, koobka talyaanigana runtii waxaan waxaas leeyahay natiijada saas sheegta weyaan aadii ugu dhowdahay inay koobkaas ku guulaysto haddaysan eh, xaalad culus imaan oo kooxda dhibaato weyn hadda usamahan oo kale hadda mm. waa nin waqtigiisa fiican ku jira mm. taariikh fiican samaynaaya mm waxaa laga yaabaa inankaasoo kale hadda dhaac markuu ku yimaado in xaaladda isbedesho marka ani ahaan waxaan is leeya waxyaaba hadda aan la filan karin oo inay dhici doonaan gadaal laga ogaan karin oo kooxdii musiiba ay ku dhici karto laakiin intaas sida hadda ay ku socoto ani ahaan waxaan is leeya napoli waxay taagan tahay bar fiican oo weliba kooxdii sanadkan ka dhigaysa sanad aad u fiican jabnus liigahana kooxdan waxaan is leeyahay sanadkan qaabkay ku socoto markaad eegto ciyaaraheeda runtii sida ciyaarahan isku fahamsan yihiin sanadkan natiijo fiicanaa laga filan karaa eh, in koobka talyaaniga horyaalka talyaaniga inay shan iyo toban dhibcood ku hayso waa wax weyn oo runtii kooxda natiijo fiican sii heynaysa eh, shanta horyaale ugu caansanay ugu waaweyn waa kooxda ugu dhibcaha hogaaminta badan runtii naaboli sanadkan natiijo fiican ay haysataa eh, guushii ay xalay gaartayna runtii waxay faro usii noqon doontaa in jaabisligaha meel fiican ay timaado mm. sanadkan aan ahaan waxaan isleeyahay talyaaniga waa naadiga ay ku faani karaan sanadkan oo naabuli ay dhihi karaan waa naadigana mateli karta sumcadda talyaaniga ilaalin karta marka eh, naabulina boqolkiiba ani ahaan waxaan isleehay sagaashan iyo sagaal inay soo baxday ay u badan tahay bannaanka ay iskeentay eh, osamxina sanadkan waxaan isleeyahay wuu isbaray dhammaan eh, dadka ciyaaraha daawada wuxuuna tusay inuu yahay nin afrikaan ah taariikh fiicanna samayn kara runtii wacdinaysan cajiib waaye in uu noqdo furaha guusha naaboli waa wax aanan innabaan caadahayn an ahaana waxaa is leeyahay naaboli waa sanadkeedii eh, sanadkanna waxaan ka filaynaa in horyaalka talyaaniga ay qaadi doonto hmm. siday u badan tahay jambsliigaha ugu yaraan inay meel fiican imaan doonto ani ahaan waxaan isleeyahay napoli xoogaa yar waxaa laga yaaba inay dhibaato ku noqoto kale sida kooxda real madrid oo koobkan jambsliigaha aadka iyo aadka uga caabon inay kusoo aado amba kooxo yara xoogaa yar koobkan khibrad ahaan kaga fiican inay kusoo aada xoogaa yar aad culus laakiin eh, marka qaarkood laga yaaba iyadoo xaaladdu sidaas ay tahay laftigeeda in taariikhdaas minisid iyo dadaalkaagii inay waxaas dhan soo xiraan marka napoli sanadkan caadi maaha hmm ugudambeynta dinu egno xasan ee caawa garoonka redbull aren stadium koox ciyaarto kooxda kubadda cagta arbi lipsig waxaa wada ciyaari doonaa mancity iyo weliba koox kubadda cagta arbi lipsig waxaanu ognahay kulankii ugu dambeeyey kooxda kubadda cagta arbi libsig in ay garoonkooda ku garaaceen kooxda kubadda cagta boncity kulankii dhacay toddobada disembar sanadkii marka ay laba gool hal ku garaaceen caawa kooxda kubadda cagta manchester city waxaa ka imaan karaya weeriyaankii hore kooxda kubadda cagta chelsia waana ninkii ka qaaday kooxda kubadda cagta mancity finaalkoodii ugu horreeyey finaalka ee james liga yimaadeen waa ninkan layihaha tim wana oo xilli ciyaareed qurux badan qaadanaya kooiyo gool ka badan ayuu xilli ciyaareedkan u dhaliyey markii la eego sidoo kale waxaa ka hormaan kara ciyaaryaanka yihahdo andre silva inkastoo ah, ninka yihahdo inkunku oo hadda ka tirsan kooxda kubadda cagta real belize shaki la gelinayo haalaan ayaa markaa asagana ku dhiisaa nin aad u khatar badan xilli ciyaareedkan waa dareynaya marka laakiin mancity kevin debruni ayaa eh, aysan heli doonin caawa markii la eego marka gondogan rodri benardo silva ayaa la saadaalinayaa in qadka dhexe maamuli karayaan marka xaalada kooxda kubadda cagta mancity bal ka waran sanadkan mancity markii la eego sanadkan sanadkii hore eh, kii wareega samafiinaalaha ayaa lagu reebay si xun ayay markaa ugaar tartankan masiti sanadkan waxaa laga filan karaa kulankan xisaab badan caawana ah, runtii eh, cabdishidow sanadkan masiti ana waxaan isleeyahay eh, waxay ku jirtaa sanadkii ugu fiicnaa eh, kooxda dhibaato weyn horta waxay ka haysatay koobabkii ugu dambeeyey jambinsligan muselka hmm. in aysan haysan xidig runtii fid ah oo weeryahan toos u noqon kara eh, tan iyo sidoo kale markii aguweer uu kooxdii ka tegey oo inta ugu badan aan ahaan waxaan isleeyahay kooxda eh, mancity waxay heshay lafdhabar muhiim ah oo halan ah marka sanadkan farqii wax samayn kara waa halan iyo eh, kooxdii oo ilaa iyo hadda ciyaarahnadeedii haysta inta ugu badan oo markii laga soo tago labaiyo hal kooxda ka tago jesus oo kala iyo sarlin markii laga soo tago oo kooxda ilaa hadda liigarbaxa xoogaa yaar dhibaato weyna ah ka haysata mm. laakiin aan ahaan waxaan isleeyahay kooxda mancity sanadkan Eh, waxay noqon doontaa mid ka mida ah sanadaha ay natiijada samayn doonto eh, arbi lebzig waxaan isleehay aan ahaan eh, laba kun koiyo labaatanka inkastoo laba kulan ay ciyaareen oo kulan iyada laga adkaada kulan ay adkaatay mar walba aan ahaan waxaan isleehay kooxda mansitiya awoodda xaggeeda aad ugu fiican markii ciyaarta mar walba layidhaahdo oo kooxda man city tababaraha ay wadato ciyaaryahanada haysato tayadooda jabnusligan ay aad ugu xiise qabto Eh, macalin beb guardiola oo ilaa hadda kooxda u suurtageli lahaa inuu champions leagueyaha u qaado eh, koobkii horyaalka ingiriiska way ka dhargeen sida doonaanay ka yeesheen eh, yaa hal mar naga soo qabta ayaa laga taagan yahay meeshaas laakiin wuxuu carcarow yahay inuu helo champions leagueaha mm. marka aan ahaan waxaan isleeyahay sanadkan muhiima u tahay inuu helo mcitna markii laga soo tago natiijadii iyo qaabka isku bedeli karto iyo nasiibka iyo waxyaabaha qaarkooda imaan kara hmm. tusaale ahaan hadda sanadka ugu dambeeyey sida looga reebay nasiibka iyo waxyaabahaasoo kala iyo xaaladahaas haddiisan kooxdu saamayn an ahaan waxaan isleeyahay wax wax ka celin kara hadda sanadkan hmm. waa kooxda bayr munakh oo aad u fiican kooxda real madrid oo iyada laftigeeda waxaweyaan koobkan ugu horaysa iyo b s g oo haddii ay soo baxdo iyada laftigeed xitaa kooxdan tartan la samayn karto laakiin kooxaha kale markii la yihahdo aan ahaan waxaan isleehay napoli laftigeeda xoogaa sanadkan aad u fiican laakiin inta kale waxaan isleehay man city inay bannaanka timaado aaday ugu dhowdahay kulankaana waxaa la rajaynaya inay iida guulaysan doonto natiijada ugu badan ani ahaan aragtideena waa saas mm. hadduusan beeb gwaardiola isqaldin qaabku mara qaarkooda laga yaaba firmashik inuu qaldo mm. line-upka kusoo gala haduu aad kaga fikiro mm. inay ka go'naato inuu badiyo waxaan aaminsanahay beb guardiola caawa inuu arbi lebsi ka badin karo waayahay markan haddii aynu eegno kooxda kubadda cagta manchester city kulanka xisaab badan ee caawa la ciyaari doonta kooxda kubadda cagta arbi libsig waxay eh, manchester city ay ku ciyaari doontaa garoonka redbull ariana stadium caawa koiyo tobanka habeenimo marka real madrid ayaa xalay guuleysatay marka masity iyagana waxay doonayaan inay markaasi guulaystaan marka kooxo waxaa jira iminkanba xaqiijisay oo hal ay kula jiraan sida naaboli oo kale sida kooxda kubadda cagta reer madrid oo kale kulmadii ay badiyeen sidoo kale xataa ac milan toddobaadkii hore bolis ay garaaceen marka masiti caawana waynu arki doona haddii badin karayaan kooxda kubadda cagta masiti waxay ku ciyaari karayaan shaxdan golahayo ederson akanji iyo weliba ruben dias ayaa wada ciyaaraya nathan ake iyo weliba kyle walker rodri ikay gundogan benada silva riyaad maxrays haalaan iyo weliba jak ayaa lagu ciyaari karaa weerarka halka kooxda kubadda cagta arbi libzigna ay yihiin kuwa aad u badan timo wana iyo adre silva ayaa ka mid ah ciyaartooyda aadka u khatarta badan ee kooxda kubadda cagta masitika hor imaan doonaa ninka layidhaahdo dani olmo isagana waa khatar inkastoo kulanka shaki gelinaya marka waynu arki doonaa kulankii ugu dambeysay laba gool iyo hal ayaa lagu garaacay kooxda kubadda cagta man city markay booqdeen garoonka caawa ku ciyaarayaan ee lagu magacaabo redbull ariana stadio marka laakiin manchester city inta badan wareegka way ka gudubtaa oo iyadanba marka mancity iyadoona kooxda kubadda agta mancity labadii sana ugu dambeysay ay gaarayeen wareegga afardhamaadka ee champions leaga marka sanadkii horena kooxda kubadda real madrid ayaa wareegga afardhamaadka garaacday oo kambaagyo cajiib ah ayaa lagu sameeyey marka mancity waanu arki doonaa caawa haddii markaasi ay garaaci doonaan kooxda kubadda cagta arbelid waa kulan kale oo xiiso badan weeyaan dhanka kalena kooxda kubadda cagta inter milan waxay markaa ay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta ee borto caawa sansiro stadium ayay booqan doonaan kooxda kubadda cagta borto kooiy tobanka habeenimo marka kulan xiiso badan waa uu yahay kooxda kubadda cagta inter milan marka sanadkan talyaaniga kooxooda aadaad ayay u shidan yihiin sida kooxda kubadda cagta napoli ac milan iyo weliba inter milan marka inter milan caawadii guulaysato waxay ka dhigan tahay in saddexda reer talyaaniga guulaysteen ay ka dhigan tahay eh, markaynu eegno eh, weerarka waxaa lagu soo bilaabi karayaa inter milan ninka yidhahdo lowtaro martines iyo lokaku halka hakan iyo weliba ninka yihahdo brzovic iyo bareel ay yihiin xidigaha safkooda lagu soo bilaabayo ninka layidhaahdo demerico iyo bastoni e serbi ninka layihahdo milan scliner iyo weliba ninka iyo weliba golaha ayaa kuwa markaa heegana oo diyaara kulankan markaynu eegdana dhanka kale kooxda kubadda cagta borto ninka layihahdo noni martines iyo weliba ninka oo ah ninka ugu khatarta badan iyo wariyahaanka layidhaahdo bebe iyo weliba franco ayaa ka mid ah ciyaartooyda ee kulankan lagu soo bilaabi karayo marka waa kulan kale oo xiiso badan intermilan iyo weliba borto kulankii ugu dambeysay ee kulmaan waxay ahayd kowdii nofembar labadakunshantii markaasi laba gool iyo hal ay ku garaacda kooxda kubadda cagta inter milan naadiga layihahdo borto oo xilligaasi waxaa watay macalinkii la oran jiray ninka layidhaahdo ajrans halka robert manzini uu kooxda kubadda cagta inter milan labadakuniyoshantii oo tobabaro uu ahaa marka waynu arki doonaa sidoo kale inta badan borto ay ku adag tahay garoonkooda markay ku ciyaarayaan inter milan way garacdaa laakiin markii ay soo booqanayaan garoonka layihahdo joseba eh, mezia ama garoonka sinsiro stadium inta badan waa la garaaca kooxda kubadda cagta borto marka waa mid ka mid ah kulamada xiisaha badan weeyaan dhanka kalena haddii aynu egno waryaanka kooxda kubadda cagta ee napoli ninka yihahdo victor semhen ayaa waxa uu qaadanaya xilli ciyaareed aad iyo aad u fiican isagoo markaas sanadkan haddii uu dhammaado la saadaalinayo inuu imaan karayo kooxaha brmeliga waxaana ku dagaalamaya sida manchester united weliba chelsea ninkan ayaa xalay asigana gool dheliyey marka bartilmaameedka kooxaha chelsea weliba manchester united ayaa uu yahay waryaankan milyan ee boon lagu qiimeeyo ayaa xilli ciyaareedkan wacdaro ee dhigaya isagaoo kusoo ama dhaliyey gool halka uu afar kale tucaawiyey waxaa la filayaa in haddii kooxaha naaboli markaas sidamaa la xiriiraya in lacag waaliya laga qaadi doono haddaba factor oo dhowaan la hadlay wargeyska e s ayaa sheegay inuu diiradda saarayo haatan dabcan naabule wuxuu leeyahay ujeedadan waxayta sanadkan jamis liga inaynu meel fiican ka gaarno wuxuu leeyahay markii aad si fiican samayso kooxaha sare ee dunida ayaa ku daawanaya inta badan shanta horyaal ee ugu waaweyn ayuu yiri osamhen oo xalay wacdiro sameeyey wuxuu leeyahay inaan awoodo inaan soo jiito xiisaha kooxaha sare ayaa muujinaysa inaan si fiican sameeyey waxaana ay siinaysaa dhiirigelin ay u leeyahay balse haatan waxaan diirada saarayaa naaboli waxa uu leeyahay halkan oon ku qanacsanaha dhammaan ama dhammaadka xil ciyaareedka waynu arki doonaa wixii dhaca balse hadda wuxuu leeyahay ujeedadeedii waxay noqon doontaa inaan halkan sii joogo xalay waxa uu ka mid ah ciyaartooydii aadku khatarta badnaa dhanka kaleetan hadii nu egno wararka suuqilibsiga kooxda kubadda cagta manchester united weli suuq ay ku jiraan chelsea waxay doonayaan in ingolo kanti heshiis cusub ay siiyaan ku dhawaad laba sana ay doonayeen siiyaan wargeysa telegraf ayaa arrinkaa warinaya dhan kaleetana kooxda kubadda cagta manchester united eh, lama filayo inay heshiis amaahda ah ay uga gorostay gorastay eh, baanley si rasmi ah ay u iibsadaan markii la eego sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta ee leicester city iyagana waxay markaa dabcan lasoo warinayaa in ay xisan karayaan james madison inkastoo newcastle iyo mancity sports ay doonayaan marka dhanka kaletana kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo e, dinamo moscow waxaa lasoo warinayaa in arsen zakarian wiil yidhaahdo oo khadka dhexe ee kooxda kubadda cagta dinamo moscow kuma beeri karayo galasata waa kooxda kubadda cagta galatasar ama kooxda kubadda cagta galatasaray weeyaan walow kooxda turkishka ay doonayaan in ninka ay qaataa marka harsen zakaryan waxaa muddooyinka u dambeysay bay xiisinaysa kooxda kubadda cagta blues marka waynu arki doonaa saxaabadana barnaamijka intaan ayaynu kusoo gabagabeynayna nabada koorta